alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray qaybtii ku saabsanayd safarka ku saabsanayd baynu ku soo jirray khaas ahaan waxaynu joognay baabka ayaynu ka qaadaynaa baabka boqol iyo toddobiyo toddobaatan baabu maa yaquuluhu idaa rajaca wa idaa ra'aa baldatah wuxuu u baab yahay wuxuu odhanaa ayuu u baab yahay idaa rajaca markuu soo noqdo wa idaa ra'aa iyo markuu arko baldatahu dhulkiisii uu deganaa markuu arko labadaba wuxuu odhanaya ayuu u baabiyey labaanuu ka kala dhigay mid wuxuu ka cabbiray idaa rajaca oo markuu rujuuca soo bilaabo soo noqodka uu soo noqonaayo soo bilaabo midna waa marka uu u muuqdo meeshuu degganaa iyo marka waxa magaaladii uu degganaa ay u muuqato weeyi marka labada mid walba waa soo aroortay in markaa dikri la odhanaayo ka hore wuxuu yidhi fiiha xadiidu bnu cumara alsaabiqu fii baabi takbiiri almusaafiri ida sacida athanaaya waxaa ku sugan oo baabkan u deliil ah xadiidu bnu cumara xadiidka ibnu cumar ee assaabiqu ku soo hormaray fii baabi takbiiri almusaafir ruuxa socdaalka ahi inuu takbiiranayo baabkeeda ee ku saabsanaa idaa sacida athanaaya markuu koro meelaha markaa jiiraha ah ama dariiqyada buuraha markuu koro wuxuu odhanayo baabkaas xadiidkii markaa ibnu cumare uu ku soo arooriyaa u daliila xadiiska ibnu cumar waa soo marray maanaa xadiiska culammada qaarkood ay cilleeyeen kaana annabiyu sala allahu aleyh wasalam wajuyuushu idaa calawu athanaaya kabbaruu wa idaa habaduu sabbaxuu sheikhuu sanadka waa saxiixiyey culammada qaarkoodna sanadka sixadiisa ma ishkaal gelin laakiin waxay yidhahaan waa macluul oo cillay sheegeen oo waxay yidhahdeen waa mudraj marka asalkiisa muslim baa soo wariyey baab ka horreeyen ku soo marray baabu maa yaquulu idaa rakiba daabbata lissafar yacni kaasuu ku saabsanaa laakiin wuxuu sheegayaa markuu safarka u baxo inuu sidaa odhanayo aakhirkana wuxuu uhi waidaa rajaca qaalahunna wazaada fiihinna aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun marka sidaas aawoodee xadiiska ibnu cumar ayaa markaa u daliila waayahay xadiidka sagaal boqol iyo afariyo sagaashan wa can anasin radia allahu canhu qaala aqbalna maca annabiyi sala allahu aleyh wasalam anas wuxuu ihi waxaanu qaabilnay nebiga calayhi asalaatu wasalaam la jirkiisa ayaanu soo qaabilnay xataa idaa kunna bidahri almadiina ilaa aannu ku sugnaannay magaalada madiina dhabarkeeda aanu ku sugnaannay bimacnaa meel u dhow qaala waxau idhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun aayibuuna ay naxnu aayibuuna annagu waa soo noqonaynaa oo xagga allah baan u soo noqonaynaa noqodkii guriga loo soo noqonaayey ayuu wuxuu markaa yacni uga intiqaalay ee xagga marka waxa noqodka xagga allah loo noqonaayo taa'ibuuna waa toobad keenaynaa caabiduuna waa caabudaynaa lirabbina xaamiduun yacni rabbiga yaanu u mahadnaqaynaa yacni allah baanu caabudaynaa allah baanu u toobad keenaynaa allah baanu xaggiisa u noqonaynaa allahna waa u mahadnaqaynaa falam yazal yaquulu dalika xata qadimna almadiina nebigu kama bixin oo kama zuulina waa ahaa yaquulu daalika sidaa inuu odhanaayo sidaa mid odhanaaya kama bixin ee waa ahaa xataa qadimna almadiina ilaa aanu madiina nimi rawaahu muslim xadiiska muslim baa soo wariyey kole xadiiska bukhaari iyo muslimba waa ku sugan yahay marka saas aawadeed muslim keliya in loo nisbeeyaa nowcan maa waa qusuur xadiiskuna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka magaalada madiine uu ku soo dhowaadee safar uu ka soo noqdo inuu odhan jiray markaa dikrigan inuu odhan jiray aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun uuna weliba ku celcelin jiray aan hal mar keliya aanu odhan jirine yacni marar badan buu odhan jiray siduu ugu celcelinayey ayaa magaalada madiine ay soo geli jireen marka waxay ku tusinaysaa inay sunno tahay in marka magaalada la soo gelaayo ee magaaladii markaa u muuqato eh, in markaa la odhanaayo lagu celcelinayo dikrigan ilaa magaalada la soo gelaayo taasaa laga qaadanaya xadiiska hore ibnu cumarna waxa uu ku tusinayey marka waxa weeye noqodka la soo bilaabo in marka waxaa la odhanayo baabka boqol iyo siddeed iyo toddobaatan baabu istixbaabi ibtidaa'i alqaadimi bilmasjidi aladii fii jiwaarih wa salaatihi fiihi rakcatayn ruuxa yimi ee magaalada soo galay in la jeclaysanayay u baab tahay bilmasjidi masjidka inuu ku bilaabo ibtidaa buu ku tacalluqaa bilmasjidi bilmasjidi masjidka inuu ku bilaabo in la jeclaysanayo la sunnaynaayo ayuu u baab yahay alladii kaasoo masjidkaasoo fii jiwaarihi agtiisa ku suganoo deriskiisa ah wa salaatii fiihi rakcatayn iyo salaaddiisa uu ku tukanaayo ninka markaa magaaladii yimi masjidka gudihiisa rakcatayni laba ragcadood uu ku tukanayo xadiiska sagaal boqol iyo shan iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex can kacbi bni malikin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam kaana ida qadima min safar kacbi ibni maalik waxa uu sheegay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam kaana wuxuu ahaan jiray ida qadima min safar markuu safar ka yimaado bada'a bilmasjid masjidka ayuu ku bilaabi jiray fa rakaca fiihi rakcatayn wuxuu ku tukan jiray laba ragcadood oo sunna a buu ku tukan jiray muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa marka magaalada la soo galo inay sunno tahay masjidka u dhow in lagu bilaabo inay sunno tahay oo masjidka la gelaayo laba ragcadood lagu tukanayo taasi inay sunnataa laga qaadanaya waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa samayn jiray xadiiskii kacbu bnu maalikna waa tilmaamayey markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tabuu ka soo noqday inuu awalan masjidkii ku bilaabay oo masjidka markaa uu galay oo uu ku tukaday waa tilmaamayay marka waxaanu markaa tilmaamayaa inay nebiga calayhi salaatu wasalaam sunna u ahayd yacnii joogto u ahayd sunno joogta ah inay u ahayd kaana ida qadima min safarin bada'a bilmasjid fa rakaca fiihi rakcatayn taasina waxay ku tusinaysaa ahamiyadda masjidku leeyahay ayay ku tilmaamaysa taasay ku tilmaamaysa kollay taasoo kale waa inagu yartaan filaya baabka boqol iyo sagaaliyo toddobaatan baabu taxriimi safari almar'ati waxdaha qofka dumari keligeed inay safartaa inay xaaraan tahay ayuu u baab xadiidka sagaal boqol iyo lix iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulki ilaahay waxau yidhi calayhi asalaatu wassalaam laa yaxillu liimra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhiri tusaafiru masiirata yowmin wa leyla ila maca dii maxramin calayha laa yaxillu xalaal uma aha limra'atin qof dumara qofkaa dumaroo tu'minu billaahi rumaynaysa allah rumaynaysa walyowmi alaakhiri iyo maalinta dambe ee qiyaamada rumaynaysa alyowmu alaakhir waxaa loo jeedaa yowmu alqiyaama alyowmu alaakhirna waxaa loo yidhi laa yowma bacdahu maalin ka dambaysaan jirin wa aakhiru yowm waa maalintii ugu dambaysay saasaa walyowmi alaakhir loo yidhi uma xalaal aha qof dumara oo ilaahay rumaysay ee maalintii aakhiro tusaafiru ay an tusaafira inay safartaa uma bannaano uma xalaal ahaa masiirata yowmin wa leyla masaafo habeen iyo maalin inay safartaa uma bannaana ilaa maca dii maxramin calayha mid maxramnimo u saaxiiba ah, ee calayhaa oo xaaraannimo u saaxiib oo iyada ka xaaraan ahoo marnaba ayna isguursan karin ilal abad inuu weheliyo mooye si kale uguma xalaal ahaa inay u safartaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay marka wakhtiyada qaarkood waxaa dhacdaa anta in la xadfo ay haddana maqsuud tahayoo loo jeedo wa min aayaati yuriikum albarqa macnuhu wuxuu u dhacayaa an yuriyakum albarqa oo waxay noqonaysaa markaa mubtadu mastarka la dhalaalinayaa noqonaya wa min aayaatina waa khabar muqadam ah marka anta iyadoo maqsuud ay taho la doonaayo macna ahaan meesha ay ku jirto ayaa haddana lafdi ahaan loo xadfaa saas aawadeed wuxuu odhanayaa bitaqdiiri ani ilmasdariya qablahu anta masdariyada ah wuxuu ku sugan yahay qadaraad anta masdariyada ah hortii ficilka la qadaraayo aw tanziili alficli mansilata almasdar ama ficilkaba la dejinaayo meeshii masdarka la dejinaayo sida loo yidhi tasmacu bilmucaydiyi khayru min an taraah ay samaacuka bilmucaydiyi khayru min an taraah marka tasmacu masdar marka waxa weye mubtade noqonayo weeye oo lagaa khabraayo khayrun tasmacu bilmucaydiyi ay samaacuka bilmucaydiyi khayru min an taraah ay khayru min ru'yati marka halkanna waa saasoo kale an tusaafira masiirata yowmin wa leylah ila maca dii maxramin calayha maxramkana waxaa la yidhaahdaa waa ninka qofka dumara aynay ah marnaba isguursan karin ila alabad oo inay isguursadaan marnaba ayna u bannaanaanayn sharcan sabab xaaraanana arrinkaasi aanu ku iman ee ama uu ku yimi bisihrin ama nasab ama radaac ama naasnuug ama nasab ama sihri saddexdaa midna xaaraannimadaasi ay ku timi kaasaa waxaa la yidhaahdaa maxram baa la yidhaahdaa haddii sabab xaaraana taxriimkaa abadiga ku yimaado maxram lama yidhaahdo masalan oo kale mutalaacinaynka licaantamay ninbaa zawjadiisii wuxuu ku ganay zino caddaynna waa waayey umanay qirin licaankii baa la mariyoo shantii dhaarood bay iska daba dhaarteen iyo islacadankii yacni markaa waxay sameeyeen talaacun mutalaacinaan weeye shantiina waa dhammaystirantay nisaabkeedii waa inay horta kala tagaanoo kala faaruqaan isumana xalaal aha ilal abad laakiin sabab xaaraan ay ku timi kolleyba xaaraan baa meesha ka dhacday xaaraantu jihada qofka dumara ha ahaato ama jihada xagga ninka ha ahaato oo masabidu masabiday yacni markaa ha ahaato xaaraannimadu oo aynay waxba samayn ama xaaraannimo kale ay ku kacday iyadu oo dabeedna markaysaga xaaraantii intay samaysay markii dambena dhaaraha been ay ku martay marka waxa weeye lama odhanaayo maxram bay isu yihiin la odhan maayo taxriimka abadiga ahi hadduu ku yimaado sabab kaloo aan nasab ama radaac ama sihri ahayn ee taxriimkuna abadi yahay laftiisa maxramnimo lagama qaato oo zawjaatu nabiy sala allahu aleyh wasalam mu'miniinta waxay ka yihiin xaraam bay ka ahaayeen ila alabad weligood inay guursadaan uma bannaanayn haddana maca daalik maxramkii noqon maayaanoo maxram mu'miniintu inay u yihiin ma aha maxram inay u yihiin ma aha haddii waxa weeye markaa xilliyada qaarkood ay u bannaananayso guurkoodu laakiin ilal abad aanu taxriimku ahayn ee sababi intay jirto ayay ka xaaraan yihiin masalan lama odhanaayo waa maxram meelahay yacni markaa dhallinyarada qaarkood ku qaldamaan waxaa ka mida ah qofka dumar ee dumaashidoo kale qaar baa waxay moodaan dadka ibtidaa'iga ah ama caamada ah maxram inuu u yahay ninka walaasheed qabaa yacni umana aha maxram waayo dee inta markaa uu walaasheed qabo ayaynay u bannaanayn inuu guursadaa wa an tajmacuu bayna alukhtayni ila maa qad salaf laakiin haddii waxa weeye walaasheed ay dhimato ama ay kala tagaan dee way u bannaantay inuu guursado markaa sidaas aawadee maxram ma aha waa xaaladii yacni marka waxa weeye shardi ku xidhan taxriimkeedu sharday ku xidhantay inta shardigaasi jiray xaaraan oo dumarka dee raggu ay qabaanba inaad guursataa kuuma bannaana dee ninbaa ila qabee haddana maxaarim kuuma aha marka calaa kulli xaal maxram maxaa la yidhaahdaa waa taxriim abadi ah oo ninkaa iyo qofkaa dumari aynay marnaba isguursan karin ila alaabad sabab xaaraanana aan ku iman ayaa waxaa la yidhaahdaa maxram baa la yidhahdaa ee ama nasab ama radaac ama sihri yacni ku timi marka qofka dumara inay safartaa uma xalaal ahaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka dumaroo ilaahay iyo maalinta aakhira rumaynaysa tawkiid baa loo keenay looma jeedo haddii aynay rumaynayn way u bannaantahy muraadku ma aha oo culammada jamaahiirtu waxay qabaan gaalada in lagula khitaabaayo furuucda shareecada oo wixii muslim ka xaaraani ay gaalkana ka xaaraan tahay saasaa markaa jamaahiiru ahli cilmi qabaan haddaba maxaa loogu qayday tu'minu billaahi walyowmi alaakhir waxaa loogu qayday tawkiid baa loo keenay hadalka lagu adkaynaayo iimaanku inuu keensado laga rabo inaynay arrinkaas samaynin oo nooc zajriya looga jeedo lagu reebaayo oo nooc wacdiyo lagu wacdinayo ay too lagu adkaynaayo marka masaafo habeen iyo maalina inay safartaa uma bannaana inuu maxram weheliyo mooyaane yacnii aabbaheed ha noqdo walaalkeeda ha noqdo inanka eeddada ruma u tahay ha noqdo kay habaryarka ruma u tahay ha noqdo abtigeed ruma adeerkeed ruma yacni wahaakada iyo kuwa kale maxaarimtee la midka sida marka waxa weeye ninka qaba oo kale sodogeed ruma oo ninka markaa qaba ama guursaday walow markaa yaynay wada jooginbe yacni aabbaheed yacni maxram waa u yahay iyo kuwa la midkaa tusaalun baynu jeednaa walaalihii xagga naaska yacnii yaxrumu min aradaacati maa yaxrumu min anasab yacni waxa weye waa tusaalayaalun aynu sheegnay ee laakiin waa la garanayaa mid walba inta taxriim ka imanaysa inta maxram ka soo baxaysaa waa la garanaya xadiidku wuxuu sheegayaa eh, tusaafiru masirata yowmin wa leyla masaafe habeen iyo maalin ah axaadiista qaarkoodna waxaa ku soo aroortay masirata yowmayn qaarna alaasata ayaam saddex maalmood qaarna way itlaaqan yihiinoo waa ka maran yihiin xukunku xagguu ku qaydmayaa culammada odhanaysa ma cadadku mafhuum male waxay leeyihiin riwaayaadkaasi isdiidi maayaan in la sheegay cadad maalma'ana tilmaami mayso inta ka yari inay bannaan tahay oo saddex maalmood xadiiska sheegayaa tilmaami maayo labada iyo midku inay bannaan tahay yacnii habeen iyo maalin ama markaa laba maalmood hadday safrayso inay u bannaan tahay laga qaadan maayo mafhuum mukhaalafo male bay leeyihin haddii markaa la yidhaahdo masiirata yowmeynna saasoo kale weeye masirata yowmin wa leyla yacni caynkaasoo kalea culammada qaarkood ay marayaan bacdu ahlicilmi waxay markaa ku qaydayaan yacni waxa weeye masiirata yowmin wa leyla masaafo habeen iyo maalin la socdo ayaan markaa waxa weeye ayna safri karin ilaa maca dii maxram saasay markaa mareen bacdu ahlicilmi oo waxay yidhaahdeen masaafatulqasri baa loo diidayaa inay safarto taasaa loo diidayaa hmm, inuu maxram weheliye mooyaane halkii waxa weeye marxalataanka labada maalmood u noqon lahaana habeen iyo maalin baa laga dhigay marka waxa weeye maqaamkii labada maalmood bay markaysaga joogtaa marka marxalataankii bay noqonaysaa bay yidhahdeen laakiin waxaa ka fiican culammada qaarkood oo cabbiray oo yidhi cadadkani maadaama uu waxoogaa iskhilaafsan yahay culammada qaarkoodna ay qabaan cadadku inuu mafhuum leeyahay ay qabaan riwaayaadkii ku soo aroorayna ay yihiin qaar iskhilaafsan oo qaar marka habeen iyo maalin sheegaya qaar laba maalmood sheegaya qaar saddex maalmood sheegaya ama saddex habeen sheegaya iyo qaar marka waxawe yacni ka maran oo aan marka waxa weeye aan sheegin masaafada la safra ee safar oo dhan yacni markaa reebaya intuba markaysaga waa jiraan saas aawadeed maadaama cadadadaas iskhilaafeen waxaa loo noqonayaa un xukunka safarka in lagu qaydaa loo noqonayaa yacnii cadadadana tiro ahaan markaysa markaa way iskhilaafeen maadaama iskhilaafeen yacnii mid gaara mafhuum laga qaadan maayo waayo mid in mafhuum laga qaataa waxay markaa caaridaysaa ka kale yacni mafhuumkiis oo mafaahiimtii baa iskhilaafaysa mafhuum mukhaalafihii salaasa layaal mafhuum mukhaalafaheedii iyo yowmayn masiirata yowmayni mafhuum mukhaalafaheedii iyo masiirata yowmin wa leyla mafhuum mukhaalafaheedii ayaa iscaaridaya marka maadaama iscaarideen yacni waxa weeye inaan cadadkan xukunku aanu muqayad ku ahayn riwaayaadka qaarkoodna ay ka maran yihiin oo aynay sheegaynba habeen iyo maalin iyo laba maalmood toonna aynay sheegayn oo axaadiista qaarkood ay ku soo aroortay laa yaxilu liimra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhir an tusaafira ila maca dii maxram yacni waxa weye sidaas marka waxa weyaan ay u soo aroortay oo aan wax maalma'aba la sheegin xukunku wuxuu noqonayaa mid sidaa yacni markaa safaroo dhan ku caam ah oo ku sii daysan buu noqonayaa safaroo dhan mid caam ku ah buu noqonayaa oo aan markaa masaafo gaara ku gaar ahayn masaafo gaara aan ku gaar ahayn oo waxa weeye fitnadiina waa ka iman kartaa masaafada qadarkaa gaadhsiisan ee yacni masiirata yowmin wa leyla ama masiirata yowmeyni ama masiirata halaata layaal iyo waxa weeye inta ka yar mid walba waa ka iman kartaa iyo inta ka yarba fitnadii waa ka iman kartaa gabadhiina waxa weeye dhib baa kala kulmi kartaa cid baa la kulmi karta kufsan kartaa yacnii dhibaata ayaa markaa ku iman karta markaa saas aawoodee keligeed inay safarto yacni waxaweye ma aha xadiiskani wuxuu tilmaamayaa qofka dumara safarku inuu xaaraan ka yahay inuu markaa maxram weheliye mooye si kale inuu xaaraan uga yaho aanu u bannaanayn saasaa xadiisku nasan ku cad yahay oo ku tusinaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen ma la kala saarayaa haddii waxa weeye safarku uu yahay safar ma'muun ah oo aan dhib laga baqayn iyo haddii dhib laga baqaayo ahlucilmiga qaarkood baa waxay yidhaahdeen haddii safarku uu yahay yacni midaan dhibaato laga baqayn yacnii dad kalena ay weheliso amaba dhibaato aan laga baqayn oo keligeed ay tahay waa bannaanaanaysaa waxay u deliishadeen culammada qaarkood xadiiskii tilmaamaya qof dumari inay ka soo bixi doonto meesha xiiro la yidhaahdo oo ardu shaam ka mida inuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo intay keligeed intay soo baxdo oo shaam ka timaaddo xiira kacbada markaysaga ay ku dawaafi doonto iyadaan cidnaba ka baqayn xadiiska saxiixa ku soo arooray saa sheegaya bay ahlucilmiga qaarkood ay deliishadeen oo waxay yidhaahdeen haddii waxa weeye xaalatu amnin ay tahay oo wax dhiba aan laga baqayn xaalka caynkaasa waa bannaananaysaa xadiiskaasaana u daliila waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay in saasi dhici doonto inay saasi dhici doonto doontuu sheegay laakiin calaa kulli xaal wejiga fiicani waxay tahay waa inaynay bannaanayn xadiiskaana laga qaadan maayo bannaanaanshee waa ikhbaar bilwaaqic waxa dhacaaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ka warramoo sheegay weeye ee inay bannaan tahay xukum ahaan uma sheegin shay hadduu nebigu sheego calayhi salaatu wasalaam uu yidhaahdo saasaa dhacaysaa macnaheedu maaha wax kastuu sheegaa oo uu ka warramay waaqica dhici doona inay bannaan tahay muraadku maaha cala sabiil mithaal markuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam min alkabaa'iri an yashtima arajulu waalidayh wa fii lafdin an yalcana arajulu waalidayh qaaluu wakayfa yashtimu arajulu waalidayhi qaala yasubu aba arajuli fayasubu abaah yasubu aba arajul yacnii nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam dembiyada waaweyn waxaa ka mid a ninku inuu caayo labadiisa waalid waxay yidhahdeen yaa rasuula allahi siduu ninku u caayayaa labadiisa waalid wuxuu udhi nin buu aabbihii caayayaa markaasaa ninkaasina wuxuu ku jawaab celinayaa inuu kii caayay aabbihii caayo ya kaannahu leeyahay aabba la caayo aabba la caayo uu leeyihi dee waxaa la garanayaa qadcanna inaynay bannaanayn hadduu ruux aabbahaa caayo inaad aabbihii caydaa kuuma bannaanaa waayo aabbihii waxba kuuma geysanin walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa nafna naf kale dembigeed xambaari mayso nafna naf kale dembigeeda xambaari mayso saas aawadeed yacni markaa kuuma bannaana qof aan ku caayin inaad caydaa kuuma bannaana maad tidhahda inankiisaa caayi ama aabbahay caayi haddana nebigu waa sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay haaliban ee dadku marka aabbahood la caayo inay ku jawaabaan ciddii aabbahood cayday inay iyaguna aabbihii caayaan marka way u bannaantay muraadku ma ahee waxay tahay waaqic ahaan bay haaliban saasi dhacdaa laga tilmaamaya waxaa laga tilmaamaya haaliban saasaa dhacda ayaa laga tilmaamaya markaa saas aawodee xadiidkaa daciinada sheegaya daliilu ma aha inay markaa bannaan tahay qofka dumari keligeed inay safri karto ama ha la yidhahdo xaj bay u safraysaa ama wax kale u safraysaa maxram baa xadiisku sheegay maxramka waxaa kaloo la mida dee hadduu zawjkeedu la socdona isaguna waxa weeye waa la mid oo qofkaa dumari waa safri kartaa xadiiska soo socdaana inoo caddaynaya xadiiska soo socda ayaa inoo caddaynaya xadiiska sagaal boqol iyo toddobiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan xadiidka ah wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma annahu samica anabiya sala allahu aleyh wasalama yaquul ibnu cabbaas waxa uu sheegay inuu maqlay nebiga calayhi asalaatu wasalaam yaquulu xaaluu odhanaayo laa yakhluwanna rajulun biimra'atin ila wa macaha duu maxram laa yakhluwanna yaanu la khaali noqon oo la gaar noqon yaanu la keli noqon oo la gaar noqon bimra'atin qof dumara xaal axwaasha ka mida ilaa wa macaha duu maxram iyada oo walxaal macaha duu maxram uu weheliyo mid maxramnimo u saaxiiba uu weheliyo mooyaane si kale yaanu ula gaar noqon yacni nimaan gayaankeedii ahayn sharcan iyadoo uu joogo mooyaane si kale nin ajnabi yaanu ula gaar noqon ee haddii markaa maxramkeedii joogo ninka ajnabigiina inuu joogo iyadana ay asturan tahay dhibi kuma sugnaan walaa tusaafiru almar'atu ilaa maca dii maxram walaa tusaafiru ma safrayso almar'atu qofka dumari ilaa maca dii maxram mid maxramnimo u saaxiiba la jirkiisa mooyee si kale u safri mayso si kale uma safrayso waa nafyun yuraadu bihi nahyu siiqadu waa nafyi laakiin nahyi baa looga jeedaa walaa tusaafiri ilmar'atu haddii loo dabdiyo waxay noqonaysaa marka horeba nahyi qumman inay tahy oo ficilkii dee waa majzuum markaa walaa tusaafir laakiin iltiqaa'u saakinaynka loo loo kasriyey markaasay noqonaysa kasratu takhallus bay noqon lahay laakiin dabdiga inoo yaalla waa in marka ay godan yahay ficilka aakhirkiis calaa haada waxay noqonaysaa laadu inay tahay naafiya walaa tusaafiru lmar'atu ma safrayso qofka dumari ilaa maca dii maxram mid maxramnimo u saaxiiba la jirkiis mooyaane si kale u safri mayso yacnii yaynay si kale u safrin yadaan maxramkeedii wehelin qaala lahu rajulu ninbaa wuxuu ku yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow inna imra'atii kharajat xaaja qofkaygii dumar ahayd waxay baxday xaajatan xalay xajinaysay baxday yacnii xaj doonayso waini ktutibtu fii ghaswati kada wa kada wa ini ktutibtu aniga waxaa laygu qoray fii ghaswati kada wa kada duulaanka saa iyo saasaa laygu qoray yacni duulaan jihaada oo caynkaasa ayaa laygu qoray ama meelheblaayo loo baxayo qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam intaliq faxuja maca tag oo faxuja xaji maca imra'atik haweenaydaada la jirkeeda yacni xaji oo la xaji muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani wuxuu tilmaamayaa laba masalo masalada koowaad waxay tahay dumarka inaan lala khalwoon oo lala gaar noqon oo meel markaa aan lagula kelin noqon nin ajnebi iyo aanu kula kelin noqon iyadoo maxarimteedii cidi aynay ka joogin yacnii guri oo kale aynay wada gelin meel cidlo oo kale ayna ku wada sugnaan yacni keligooda aan dad arkaynin oo dad ay ka fog yihiin yacni markaa in khalwo saasa inay sameeyaan mid u bannaan maaha inuu maxramkeedii weheliye mooyaane maxramkeedii inuu weheliye mooyaane marka waa nahyi nahyiguna waa taxriim nahyigu wuxuu faa'iidaynaya annahyu yaqtadii ataxriim xaaraantinimo inbuu keensanaya nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa khalaa rajulun biimra'atin ila kana ashaytaanu haalisahumaa nin qof dumara lama gaar noqdo oo lama kelin noqdo in shaytaanku saddex ku yahay mooyaane yacnii qof dumaroo kasta oo nin ajnabigii la gaar noqday oo la kelin noqday shaytaan baa ku saddex ah shaydaankaasina waa isku shuqaynayaa ee wuxuu doonayaa xumaani inay dhacdo ayuu doonayay xumaantii ayuu u qurxinayaa oo waxa weeye markaa uu doonayaa in marka xumaantaasi ay dhacdo ayuu rabaa saas aawadeed waa in laga fogaadaa oo marka horeba laga dheeraadaa oo dumarka aan lala khalwoon aan maxramka loo ahayn maxramna aanu ku wehelin taas yadaa waa in aad laysaga jiraa aad yo aad waa in laysaga jiraa meeshan dadku marayaanee shaarica ah ee hareeraha markaysa marka ay marayaan dadkiina la arkayo agagaarkoodana dadku ay marayaan yacni khalwadii markaa kollay noqon mayso khalwadii ma noqonayso haddii waxa weeye markaa shaaricii dee dadkii ay marka waxaweyan yani saa u marayaan oo gees walba ay marayaan yacni agagaarkooda ay marayaan ay arkayaan khalwo noqon mayso laakiin de haddii waxa weeye dembi kale ay galaan waa ku dembaabayaan laakiin khalwanimay ugu dembaabayaan noqon mayso noqon mayso meel waxa bannaanba ha noqotee hadday markaa waxaan yacni cid u dhow iyo cid arkaysaa toonna ayna jirin khalwo waa noqonaysaa haddii markaysa waxaan meel dhisma ah markaysa waxaan yacni la galo oo dee markaysa markaa yacni guri lagu yacni keli noqdana iyadu waxaweye waa ka sii daranta waa ka sii daranta xadiidku masalada labaadee uu sheegaya waxay tahay qofka dumare haddaan maxram wehelin inaynay safrin ma xadiiskii hore taasi waafaqaysaa oo nafyigu wuxuu la mid yahay nahyigii waa nafyun yuraadu bihi nahyu ama waa khabarun yuraadu bihi nahyu waa khabar nahyi looga jeedo marka xukum ahaanna xukunkii nahyigu qaadanaya xukunkii nahyiga ayuu qaadanaya ninbaa dabeed wuxuu yidhi yaa rasuul allaahi qofkaygii dumar ahayd waxay baxday iyadoo xaj doonaysaa ayay baxday oo xaj niyeysan anna duullaanka jihaadkaa caynkaasaan doonaya inaan raaco laygu qoray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yacni orodoo yacni haweenaydaada la xaji ayaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam saasuu ku yidhi marka waxaa laga qaadanayaa marka xajka ay u baxaysa lafteeda inay markaa u baahan tahay Eh, in marka ama maxram ama markaa zawj inuu raaco inay u baahantaha laga qaadanaya fuqahada qaarkood waxay yidhaahdaan haddii waxa weeye jamac markaa waxaweyn ay raacayso eh, mawhuuqoo lagu kalsoon yahay oo dumar marka waxawen ma'muunaadii ay la socdaan ama mawhuuqaadii dumar lagu kalsoon yahay ay la socdaanoo jamac ahi yacni meeshiina ay jamac tahay eh, ragna cidi kala socoto oo ciddan marka waxa weeye hadda safraysa qaarkood markaa ay maxram u yihiin xaalka caynkaasa way la safri kartaa way la soo xajin kartaa ahlucilmiga qaarkood baa saas yeelaaye saas yeelaaye laakiin qowlka saxiixii wuxuu yahay waa markaysagaa in aynay u bannaanayn inay marka waxa weeye biduuni maxram aw naakix ama zawj ama maxram haddaan u helin inay xajkii u safartaa waa inayna u bannaanayn qowlkaasaa aqwa ah xagga daliilka kaasaa xoog badan sababtu waxay tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkan ma kala su'aalinoo tafsiil ma kala dalbin oo ma odhan ma jamac lagu kalsoon yahay la socotay mise keligeed bay baxday ma kala su'aalin istibsaal ma samayn ma gabadh markaa da' yar bay ahayd mise gabadh markaa da' weyn oo markaa weeye islaana bay ahayd su'aalaha ma kala weydiin wuxuu hi intaliq faxuja maca imra'atik saasuu ku yidhi ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen inay bannaan tahay waxaa ku tusinaya oo marka waxa weeye safarka caamkee la diidaayo safarka faralkee xajku ka hadhaayo ninku waxauu yidhi ina imra'atii kharajat xaaja waabay baxday dee haddii waxa weeye aynay u bannaanayn xaj inay u baxdo biduuni maxram safarkeedaas ay baxday wuxuu noqon lahaa macsiyo marka hore waxaa la odhan lahaa soo celi si ay macsidii uga baxdo markaad soo celiso markaa dabeed la safar yacni taana lama odhan bacdi baa wejigaa maray nahyi khaasa ku soo arooray xajkana ma jira buuli ee haddii nahyi khaasa oo sheegaya yaanu qofka dumari soo xajinin yacnii safar xaj ah iyaynay u bixin biduuni maxram waxaan odhan lahayn marka waxa weeye hadday xataa maxram la baxa weydo yani marka uma baxayso xajkii faralka ahaa saasaan odhan lahay laakiin waxa weeye xadiis caam oo dee ku soo arooreen safarka daliilka markaysaga xajka waajibinaya dee wuxuu noqonayaa markaysaga hadday weydo in laga reebaayo in laga reebaayo ay iska xajin karto weji noocaasoo kale uu odhanayay laakiin ka xajka laftiisu waa soo arooray waxaa jira xadiis tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu nahaye oo yidhi qofku dumari yaynay xaj u safrin ilaa maca dii maxram xadiis caynkaa sheegayaa jiro culammada qaarkood ay quweynayaan oo xaafid ibnu xajarna uu ka mid yahay qolada quweynaysa marka xadiis khaas ah oo xajka ku saabsan laftiisa waa jiraa kan laftiisa marka uu yidhi ina imra'atii kharajad xaaja lafdigan uu daliishaday riwaayaadka qaarkood baa soo arooray waxay doonaysaa inay baxdo oo xaj u baxdo marka khuruujku waxaa lagu xambaarayaa ficlan inaynay bixin laakiin ay rabtay bidaliil riwaayada kale markaa sida ku soo aroortay sida ku soo aroortay riwaayada kale marka calaa kulli xaal sida saxiixii waxay tahay qofka dumari inaanay marka waxawa yacni safri karin laa safar xaja walaa safar cumra ah walaa safar mubaaxa midnaba inaanay safri karin biduuni marka maxram ya maxram haddaanu wehelin ama ninkeedu aanu wehelin yacni waxaway ma safri karto yacni waxay noqonaysaa midaan taasi u bannaanayn bay noqonaysa midaan u bannaanayn ayay noqonaysa waxay ka reebaan ahlucilmiga qaarkood yacni safarka daruurada ah oo wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam dumarka qaarkood iyagoo keligooday hijroodeen waay maka ka hijroodeen ila almadiina marka beledu kufri ee hijrada laga hijroonaayo iyo tacdiibka gaalada beledu islaamna loo hijroonayo waa safar markaa daruuro ah ka noocaasoo kale waxa weeyaan waa u bannaanta waa laga soo reebaya waa laga soo reebaya ummu aymaniya ka mid ahaa kuwii marka keligood hijrooday yacni lagumana inkirin yacni aksara min imra'a ayaa markaa hijrootay markaa taana saas weeye kitaabka sideedaad kitaabu alfadaa'il baabu fadli qiraa'ati alqur'aan kitaabkani waxa weye waa kitaabka ku saabsan fadaa'isha ashyaada fadliga leh ayuu wax ka mid a ayuu ka warramayaa wuxuuna ku bilaabay qur'aanka akhrinta la akhrinaayo fadligiisa baabka boqoliyo siddeetan baabu fadli qiraa'ati alqur'aan qur'aanka in la akhriyo fadligiisa u baab xadiiska sagaal boqol iyo siddeed iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix xadiiska a can abi umaamata radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul abi umaama waxa uu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu ayaan maqlay iqra'u alqur'aan qur'aanka akhriya fa innahu ya'ti yowma alqiyaamati shafiican liasxaabih fa qur'aanku yaatii waa imanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame shafiican liasxaabih xaalu u shafeeco qaadayo asxaabtiisii u shafeeco qaadayo asxaabtiisa waxaa loo jeedaa dadkii akhrin jiray ee qur'aanka u ehelka ahaa qur'aankana akhrinaayey ayuu u shafeeco qaaday rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskan wuxuu tilmaamayaa qur'aanka in la akhriyo qur'aankuna waa afdalu dikri waa dikrikii ugu fadliga badnaa weeye waayo waa kalaamullaah waa hadalkii ilaahay hadalkii ilaahay waxaanu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam aakhiro inuu dadkii u ehelka ahaa qur'aanka ee qur'aanka akhrin jiray ee ku camal fali jiray inuu u shafeeco qaaday taasna waxaa laga qaadanayaa acmaasha qaarkood inay shafeeco qaadayaan alqur'aanu waasiyaamu yashfacaani lisaaxiibih xadiis kale waxaa ku soo arooray soonka iyo qur'aankuba ciddii u saaxiibka ahayd bay u shafeeco qaadayaan waxa u shafeeco qaadayaana wuxuu noqonayaa waa akhrintiisii qur'aanka uu akhrinaayo camalkiisii aba u shafeeco qaadaya oo qur'aan baa la yidhi waxaana laga tilmaamayaa waa akhrintiisu qur'aanka akhrinaayo yacni ayaa u shafeeco qaadaysaa laga tilmaamaya oo qur'aanku waa u doodaya qiraadii uu akhrinaayey camalfalku ku camalfalaayey dadaalku ku dadaalaayey aawadeed buu ugu doodaya marna waxa weye waa ku buuxinaya qur'aanku ya oo waxa weeye yani waalqur'aanu xujatun laka aw calayk xadiis kale muxuu sheegay marna xuju kuu yaho waa kuu doodayaa marna xuju kugu yaho waa kula doodayaa ilaahayo waa i dayacay yacni waa iguma camalfalin ima akhrinin ima xaalayn yacni waxa weeye marka waa ku buuxinaya waa dacwaynaya waa dacwaynaya qaarna waa u doodaya xadiiska sagaal boqol iyo wa can innawaas bni samcaan radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul nawaas waxa uu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaaluu odhanaayo yu'taa yowma alqiyaamati bilqur'aani wa ahlih waxaa la keenayaa maalinta qiyaame bilqur'aani qur'aankiiyo wa ahlihi ehelkii qur'aankaa la keenayaa aladiina kuwaasoo kaanuu yacmaluuna bihi fi ddunya ku camalfali jiray markay adduunyada ku sugnaayeen bihi ay bilqur'aan baa loo jeedaa taqdumuhu suuratu lbaqarati wa aali cimraan aankaasoo taqdumuhu ay ugu horrayso suuratu albaqarati ay hor kacayso suuratu lbaqarati suuradda suuratulbaqara iyo wa aali cimraan iyo aali cimraan labadaas suuradee dhaadheeri ay hor kacayaan tuxaajjaani can saaxibihimaa waxay u doodayaan kii u saaxiibka ahaa ee ku camalfalaayey ee akhrinaayey ee qur'aanka markaysa markaa akhrinaya ku camalfalayey ayay u doodayaan tuxaajaani can saaxibihimaa yacni labadaa suuradood kuwii u saaxiibka ahaa ee akhrin jiray ku camalfali jiray bay labadaa suuradood u doodayaan rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa waxaa jira dad ahlulqur'aanaa jira kuwa ahlulqur'aanka sifadoodu waa maxay kaanuu yacmaluuna bihi fi dunya markay adduunyada joogeen qaar ku camal falay ahaayeen marka waxa weeye laba shay baa la rabaa in laguna camal falo lana akhriyo lana akhriyo saas aawadeed markuu qur'aanku ku buuxinaayo dadka qaarkoodoo uu dacwaynaayo laba qodob buu sheegaya mid wuxuu yahay habeenkii waa iga seexdo waa i dayaco ima akhrin jirin maalintiina iguma camal fali jirin marka in lagu camal falo iyo in la akhriyo waa laba shay weeye marka cidda ahlulqur'aanka ahina waa ahlullaahi weeye xadiidkii waa tii ku soo aroortay inna lilaahi ahliina min annaas ilaahay waxaa u sugnaaday ehel baa u sugnaaday yacnii dadka ka mida ahlulqur'aani hum ahlullaahi wa khaasatuh kuwa qur'aanka u ehelka ahi waa ahligii ilaahay iyo ciddii xulka ahayd u gaarka ahayd ilaahay weeye ahlulqur'aani hum ahlullaahi wa khaasatuh jacalana allahu min ahli ahliillaah waxaa kaloo xadiidku ku tusinayaa ahlulqur'aan waxaa lagu noqonaya waxaa ka mid mida camalfalka lagu camalfalo muddada adduunyada la joogo qur'aanka lagu camalfalo ayaa ka mid ah camalfalkuna waxa weeye waa ka sii wen yahay akhrinta la akhrinaayo waa ka sii wen yahay camalfalka lagu camalfalaya sidii muhim u yahayna waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa qur'aanka markaa u shafeeco qaadaya u doodaya iyo suuratu alcimraan waa ka sii xag jiraan oo iyagu waa ugu horreeyaan saas aawadeed si gaara inay u doodayaanba ayaa xadiisku marka uu tilmaamaya tuxaajjaani can saaxibihimaa can saaxibi alqur'aani keliya lama odhan can saaxibihimaa suuratu baqara iyo suuratu alicimraan aayad akhrintooda in loo badiyo axkaam badan baana ku sugan suuratulbaqare in markaa waxaa lagu camal falo markaa aan la khilaafin taasna in lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya xadiiska eh, raqamkiisu yahay kun dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sideede wa can cuhmaana bni cafaana radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam cuhmaan bni cafaan waxau yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah khayrukum waxaa idinku khayr badan man tacallama alqur'aana kii qur'aanka bartay wacallamahu dadkana baray baa idinku khayr badan rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa xadiidka soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa qur'aanka in la barto dadkana la baraa inay tahay yacni markaa min afdali alacmaal camallada waxa ugu fadliga badan inay ka mid tahay taasaa laga qaadanaya tacallumka qur'aanka la baranaayo waxaa soo gelaya ayay culammadu yidhaahdeen laba shay in qur'aanka tilaawadiisa iyo qiraa'adiisa yacni markaa la barto oo qiraa'a mujawada yacni lagu barto qur'aankii akhrintiisa si wanaagsan loo akhrinayo in la barto iyo in macnihiisa iyo tafsiirkiisa la barto yacni waa laba shay midna waa tilaawadii iyo xuruuftii akhrinta la akhrinaayo midna waa macaanidii qur'aanka yacni markaa barashada la baranayo marka tacallumka labadu waa soo geliyaan tacliimkana labadu waa soo geliyaan in waxa weeye tilaawadii akhrintii qiraa'o saxan oo laxni ka madran dadkii la barayo iyo in marka waxaweeye macnihiisii iyo tafsiirkiisii marka waxa la barayo marka kamaalkii waxaa helaya cidda labadaba isku darsatay oo qur'aanka marka waxawaye tilaawadiisa iyo akhrintiisa iyo macnihiisa iyo tafsiirkiisa labadaba bartay labadabana dadka baray kaasaa marka fadligaas yacni helaya waxaanu weliba fadligiisu uu dhammaystiran yahay markuu ixtisaab ay ka tahay oo aanu marka mushqaayadii waxba ku qaadanayn ee uu ilaahay uun thawaab kaga rajaynaayo ilaahay kaga doonaayo uun inuu markaa ilaahay ka ajar siiyo markaasuu waxa weeye kamaalkii joogaa laakiin markuu ijro ku qaadanaayo nowcan maa waxbaa u dhiman laakiin insha allahu khayr buu ka helayaa hadduu marka waxa weeye maqsuudku aynay lacagta ahayn iyo kharashka ee maqsuudku uu yahay inuu qur'aanka markaysaa baro yacnii xilkiina ka soo baxayo ku dadaalayo ee tanna markaa taa ay tahay inuu isticaano uu yaro kaalmaysanayo muraadku ay tahay laakiin aanay maqsuudku lacagta aynay ahayn ee maqsuudku tahay dadka inuu qur-aanka baro markiisa markaa muraadkiisu sidaa yahay sawaab iyo ajar insha allaahu waa ka helayaa laakiin kamaalku wuxuu u sugnaaday waa ciddii labada arrinba baratay labadabana gudbinaysa ixtisaabna uga jeedda ayaa markaa kamaalka ajarkaas iyo khayriyadaas yeelanaya kii mid ahaan la yimaada nasiib buu ku yeelanayaa laakiin isagoo dhammaystiran yeelan maayo laakiin nasiib buu ku yeelanaya macnaha caynkaasna alcallaamatu ibnuulqayim kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada ayuu kaga hadlaa waxaanu odhanayaa macnaha iyo tilaawada labada waxa markaas sii muhiimsan yacni waxaweye macnaha ayaa sii muhiimsan marka waxa weeye macaanida in la barto qur'aanka dadkana la baro iyo in markaa tilaawadiisiiyo akhrintiisaiyo xuruuftiisa toosinta la toosinayo in la barto dadkana la baro labada nocba waa soo gelaysaa labadana waxaa sii muhiimsan ta macaanida kamaalkana waxaa yeelanaya yacni cidda markaa labadaba la timi naxwa haada ayuu ka odhanaya bal hadda kitaabulcilmi u noqo oo markaysaa ka mida miftaaxu daari sacaada xadiiska kun iyo kow dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sagaal wa can caaishata radia allaahu canha qaalat qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulki ilaahay waxau idhi calayhi asalaatu wassalaam aladii yaqra'u alqur'aana wa huwa maahirun bih alladii kii yaqra'u alqur'aana qur'aanka akhrinaayey wuxuu akhrinayey wa huwa maahirun bih waalxaal huwa isagu maahirun bihi uu xariif ku yahay ayuu akhrinayey maca asafarati alkiraami albarara maca asafarati wuxuu ku sugan yahay malaa'igta la jirkeeda ayuu ahaaday ee sharafta leh ee albarara yacni markaa baariinta yacni malaa'igta ayaa looga jeedaa safarada malaa'igtana waxaa safara loogu magacaabay inay marka yihiin qaar uu ilaahay soo diro ama ay yihiin waxaweeye qaar yacni wax qoro marka ay yihiin sifri iyo asfaar ka masali ximaari yaxmilu asfaara wa jamcu sifrin sifrina kitaabkaa la yidhaahdaa marka asafara alkataba waa lagu fasiray waxaa kaloo loo fasiray diritaanka la soo diraayo inay safiirra yihiin bimacnaa qaara ilaahay soo diro inay yihiin allahu yastafii min almalaa'ikati rusulan wa min annaas maca safarati alkhiraami albarara malaa'igta sharafta leh ee waxaweeye baariyiinta ah ee ilaahay ateecaya oo aan dembiba ka dhicin la jirkooda ayuu ahaaday waaladii kii yaqra'u alqur'aana qur'aanka akhrinaaya wayatatactacu fiihi yacni kuna gama'gama'le markuu qur'aanka akhrinaayo aanka markuu akhrinayana ku gamagama'le oo waxa weeye meelaha qaarkood kixkicinaya ama markaysa markaa qalad kaga dhacayo haddana saxayo oo yacni si waxa weeye qiraa'o yacni u shubayo oo yacni waxa weyaan marka u sahlan aan akhrinayn ee qur qur'aankii ku yara adeg yahay oo dabeedna marka waxuu ku dadaalaya sida saxda a ugu dhawaaqo laga yaabo nudqiga meelaha qaarkood inay ku culus yihiin dabeedna uu isku taxallujinayo siduu yani marka ugu dadaalayo yatatactacu fiihi ay yataraddadu calayhi ku noqnoqonaya suu qiraa'adii u saxo wa huwa calayhi shaaqun wuxuu ku noqnoqonayaa oo yani sidaa u akhrinayaa waalxaal huwa calayhi shaaqun qur'aanku uu ku adeg yahay lahu ajraan laba ajar buu leeyihi muttafaqun calayh waa la ysku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa labadu isku waafaqeen xadiidkani wuxuu tilmaamayaa qur'aanka cidda akhrinaysa ee waxaweeye xariifka ku ahee si fiican u akhrinaysa qiraa'a salisa oo yacni marka waxa macaan oo waxaweeye sahlan saa uu u shubayo lagu ammaani maayo inuu dudubinayo lagu ammaani maayo qiraa'o wanaagsan buu akhrinayaa ou sidaas marka waxa qur'aankii si waxaweyaan yani debicsan oo sahlan uu akhrinaayo yani uu saa u shubayo xariifna saa ku ah sidaana qur'aankii ku akhrinaya malaa'igta marka ayuu la jirkooda ahaaday waa martabo kamaal ah oo lagu ammaanayo maca safarati alkiraami albarara kuwaa la jirkooda ayuu ahaaday oo waxa weeye marka wuxuu gelayaa yacni meel koraysa ayuu markaa gelayaa oo jannada markaa ka mida waxaa laga tilmaamayaa ammaan la ammaanaayo oo fadiiladiisa la sheegaayo ka qur'aanka akhrinayo qur'aankii ku adag yahay laakiin ku noqnoqonayo ku dadaalaya qur'aankiiyo sida saxda inuu akhriyo doonaya inuu marka ku dadaalo qur'aankiina ku adagyahay haddana aan ka hadhaynin isna laba ajar buu yeelanaya maaha qur'aankiiyo ku adag inuu jiirhsiinayo oo markaysa aan u aaba yeelayn qalad iyo sax wuxuu akhriyey loogama jeedo waayo taa waa ku dembaabayaa isagoo marka waxa qur'aankii qalqaldaya hadduu iska jiirhsiiyo yanii dee qardajeexo yaa xarakaadka markaysa markaas ay noqonayaan yani shidka iyo shidla'aanta iyo xarakada iyo sukuunka iyo yani madki iyo madla'aanta markaysa aan u kala eegayn ou saa u jeersiinayo taas waxa weeye dee waxaaba uga imanaya dembi baa uga imanaya akhrintiisa inay saas ka imanaysana garanaya dee waxa weeye marka ya'sam inta uu garanaya ha akhriyo intaanu garanayaanu saa u geli laakiin waxa weeye ruux ku dadaalaya sida saxdaa inuu ugu dhawaaqo ku noqnoqonaya marka waxa weeye carabkii si kaga dhacdo markaisaga dib u celinayo haddana sida saxda ah raadinayo inuu ku dhawaaqo yacni waxa weeye kaasaa marka waxaa loo tilmaamay in laba ajar leeyi oo ijtihaadkan iyo dadaalkan uu la imanayo iyo akhrinta uu akhrinayo baa labada ajar lagu siinaya laakiin ka hore dee afdala ka hore ayaad fadli badan isaga markaysaa marka cadad ajar baa lama sheegina maca safarati alkiraami albarara ya qad jaawaza alqantara yani isagu waa tallaabo beriijka waa ka tallaabay ya yani marka waxa weeye kaa horaa afdal ah kanna waxaa loo sheegay laba ajar baa loo sheegay laba ajar ayaa loo sheegay halkaa waxaan baraarujinayaa qur-aanka qofkii yani waxaweeyaan inuu saxdo ayuu u baahan yahay oo kolley loo saxo oo qiraa'adii markiisa markaa uu hagaajiyo ayaa markaa loo baahan yahay inuu qur'aankii saxdo oo waxaweeye marka waxaa dhici karta qofkii inuu isla quman yahay oo isleeyahay waa kuu saxan yahay oo saasaa dhici karta laakiin inuu ku dadaalo ayaa fiican yacni quraada dhegaysto yacni markaa dadka markaa yacni garanaya inay u saxaan oo carabka u toosiyaan yacni markaa uu taas yadaana xaawilo oo isku dayo marka waxaa dhici karta meelaha qaarkood inuu qalda ayaa suuroobi karta qur-aanka in laga dhegaysto markiisa marka qur'aankii uu akhriyo oo ciduu ku akhriyo ayaa loo baahanyin waxaa laga yaabaa inuu badanka saxayo hadduu doono marka xagga laxniga jeligaa marka la eegaayo laakiin haddana meeloo dee qalad kaga dhacayo saasoo kalea markaysa markaa jiri karta marka qofkuna waxa weyaan yani waxaa dhici karta qaladkiisa inaanu ku baraarugin inaanu ku baraarugin ayaa markaysa waxaa dhici karta oo isleeyahay sidii saxdaad ugu dhawaaqday sidii saxda ahayd ayaad markaa ugu dhawaaqday ayaa suuroobi karta marka sidaas aawadeed yani waxa weeye tasxiixa waa loo baahanya tasxiixu tilaawa in markaysa waxa la sameeyo lagu dadaalo dadka weliba marka mucallimiinta ee qur-aanka sii dhigayaana si gaara waa ugu sii baahan yihin inay ku dadaalaan yani akara min hayrihim maadaama iyagu ay markaa dadkii barayaan oo yani ubadkii ay qur-aankii u dhigayaan in marka waxawen ay saxdaan iyaguna waa usii baahi badan yihiin marka taas yadaa in lagu dadaalo ayaa laga qaadanayaa xadiidka kun iyo laba dabacdaha qaarkoodna waa kun iyo toban wa can abi muusa alashcari radia allahu canh bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen abu muusa alashcari oo magaciisa la odhan jiray cabdullaahi ibnu qays ashcarna waa qabiiladii oo ahaa weeyi waa qabiila min qabaa'il yaman qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay waxau yidhi mahalu lmu'mini aladii yaqra'u alqur'aana midlu utrujah mahalu lmu'mini muuminka tusaalihiisu alladii kaasoo yaqra'u alqur'aana qur'aanka akhrinaaya oo iimaankii iyo qur'aan akhrisba isku daray midlu utrujah geedka utrujada la yidhaahdo uu la mid yahay geedkaa sifadiisu waa maxay riixuhaa tayibun urteedu waa wanaagsan tahay geedkaas wa tacmuhaa tayib nusaka qaar baa si kale qorayay wa tacmuhaa dhadhankeeduna tayibun waa wanaagsan yihi marka qofka muuminka qur'aanka akhriya oo iimaankii iyo qur'aan akhris isu darsaday yacnii wuxuu shabbahayaa geedkaasuu shabbahayaa geedkana sifadiisu waxa weeyaan inay udgoon tahay oo udgoon ka soo kankamayo mar labaadkana ay macaan tahay waa wax la cuno oo weliba naafica oo wax taraaya oo macaana yacnii dhadhan wanaagsan leh dhadhan wanaagsan leh marka dhadhankaa wanaagsan waxaa ka dhigan iimaankii baa ka dhigan urta geedkee wanaagsan bimacnaa raa'ixada iyo marka waxa weeye carafka ka soo kankamaya ee wanaagsanna qur'aankaa ka dhigan qofkii muuminka markuu qur'aanka akhriyo yacni waxa weeye iimaankiisina waa wanaagsan yahay yacni hadalkiisina waa wanaagsan yahay ee sawtka ka soo baxaya oo kalaamullaahi buu akhrinaya saas aawoodee waa shay markaa aada u fiican wa mathalu lmu'min aladii laa yaqra'u alqur'aan mu'minka tusaalihiisi alladii kaasoo laa yaqra'u alqur'aana qur'aanka aan akhrinayn ka mathali tamrah wuxuu la mid yahay timirta xabadda timirtaa buu la mid yahay laa riixa laha wax uduga ma leh ama wax ura ma leh yacnii mid wanaagsan iyo mid xuntoonna ma leh oo haddaad xabadda timirtaa ursato dee udgoon aad ka urinayso iyo qarmuuntoonna ma jiro raa'ixa ma leh wa tacmuhaa xulwun tan dambea xulwi ahaa sax wa dacmuhaa dhadhankeeduna xulwun waa macaan yahay marka dhadhankaa macaan waxaa ka dhigan iimaanka udgoon la'aantana waxaa ka dhigan qur'aan la'aanta qur'aan aanu akhrinayn wa masalu munaafiqi aladii yaqra'u alqur'aan munaafiqa tusaalihiisa alladii kaasoo yaqra'u alqur'aana qur'aanka akhrinaya ka masali rayxaana wuxuu la mid yahay yani marka hibaaquu la mid yahay yacni geedka yare udgoon ayuu la mid yahay riixuhaa tayib urteedu bimacnaa carafkeeda ka soo kankamayaa tayibun waa wanaagsan yahay wa tacmuhaa mur wa tacmuhaa dhadhankeeduna murun waa qadhaadh weeyi wa mathalu munaafiqi aladii laa yaqra'u alqur'aan munaafiqa tusaalihiisa alladii kaasoo laa yaqra'u alqur'aana qur'aanka aan akhrinayn ka mathali xandalah wuxuu la mid yahay xabadda unuunka a buu la mid yahay ama qaradameeraadka kolba sidaa u taqaan unuunkan qadhaadh muuqaalka xabxabkuu uga yahay laakiin dhadhankiisu waa qadhaadh aad u qadhaadh marka unuunkaasoo kaluu la mid yahay xabaddaa unuunka ah ama qaradameeraadka ayuu la mid yahay laysa lahaa riixun wax ura ma leh wa tacmuhaa murun dhadhankeeduna waa qadhaadh weliba haddii la farabadsado waa qaatil waxbuu dilaa hadduu qofku markaysaga kamiyo doora ka isticmaalo waa u dhimanaya qadarka yar oo wax kale lagu dardaray waa dhacdaa in laisku daweeyo yani marka taxadir dadka markaa garanaya isku daweeyaan laakiin farabadsiga la farabadsadaa weliba waa qaatil waana qaraar ahd ah muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa xadiiska isku waafaqay waxaa xadiiska laga qaadanayaa fadliga qur'aanka ayaa laga qaadanayaa qofka muuminkaa ah inuu wanaag usii kordhinaayo ayaa laga qaadanaya qofka muuminkan qur'aanka akhrina in nuqsaani ku sugantao wax ka dhiman yihiin ayaa laga qaadanaya laakiin muuminkii qur'aankana akhrinaayey sida sawtka ka soo baxaya ee laga maqlayaa ee qur'aanka ay u wanaagsan yahay wuxuu ka dhigan yahay yacni geedka markaa udgoone udgoon ka soo kankamayo dhadhankiisuna wanaagsan yahy dhadhankiisuna wanaagsan yahy sida kalena waa geed naafica sifadiisuunba ayaan baan garanaya laakiin magaciisa hadda anigu soomali ku garan maayo waaya muuminkii aan qur-aanka akhrinayn isaguna timir buu ka dhigan yahay xabba timir uu ka dhigan wax udgoonoo ka soo kankamaya ma leh laakiin waxa weeye marka la dhadhamiyo waa macaan macaankaana waxaa ka dhigan iimaanka fadiilada qur'aanka waxaa ka mid ah munaafiqii inuu wax u taraayo oo xag sawaab aakhire maahee dee sawdkiisii baa wanaagsanaanaayo wanaagsanaanayo dee kalaamullaahi buu akhrinaya walow yaanu markaa ictiqaadsanaan be markaa sawdka laga maqlaya iyo hadalka laga maqlaya wuxuu noqonayaa hadal wanaagsan ayuu markaa noqonaya dee munaafiqii qur qur'aankaan akhrinaya waa dhaamaa daahiran marka la eego dee wuu dhaamaa munaafiqi aan qur-aanka akhrinayna unuunkaasuu ka dhigan yahi geedkaa qaatilkae wax dilaaya sida kalena aad iyo aadka u qadhaadh wax markaa carfiya iyo udgoonana aan lahayn xadiidka kun iyo saddex dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo koob iyo toban wacan cumar bni alkhaaabi radia allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal cumar wuxuu sheegay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman ina allaha allah yarfacu waa kor yeelayaa bi hada alkitaabi kitaabkan sababtiisa wuxuu ku kor yeelayaa ku korraysiinayaa aqwaaman rag buu ku korraysiinayaa wa yadacu bihi aakhariin qaar kalena hoos buu ugu dhigayaa yacnii rag kitaabkan markaa waxa weeye qaatay oo bartay oo akhriyo ku camal falay ilaahay sare ugu qaaday qaar dayacayna waan xaalaynna iyagana hoos buu u dhigayaa inay qur'aankii ka tageen aawadeed buu hoos ugu dhigaya rawaahu muslim xadiidka muslim baa saxiixa ku soo wariyey cidda kitaabka sare uu ilaahay ugu qaadayo waxa weeye waa cid qur'aankii baratay oo deed marka waxa weeye ku camalfashay tilaawatan wa camalan kitaabkii bay ku kacday xagga camalfalka iyo xagga akhrinta mid walba marka ilaahay sare u qaadaya fi dunya walaakhira ciddii dayacdana ilaahay hoos buu dhigaya oo hadduu kitaabkii qur'aanka ku dhaqmi waayo oo xuduuddiisii dayaco oo axadadkiisii ku dhaco dee hoos baa loo dhigaya xadadkaa laga jaraya hadduu marka mukhaalafaad kale oo sharciga la yimaado iyo dembiye iyo wax la mid a iyadana marka waxa weeye macaasida iyo xumaanta uu la yimi baa lagu dullaynay hadduu marka waxa weeye xagga kale kaga camal falaayo laakiin aanu qur'aankii cilmi ahaanna u baran tilaawo ahaanna aanu akhrinayna xaggaasna waxaa ka imanaysa naqsu daraja darajadiisa in hoos loo dhiga dee ciddii kitaabka markaa rumaynba weydana dee naar baa lagu dullaynaya hoos loogu dhigay wahaakada marka koryeelista kitaabka lagu koryeelayaa barashada tilaawada keliya marka lagama tilmaamayo waxaa laga tilmaamayaa cilman wa camalan wa tilaawatan wa tadaburan xagga markaa barashada qur'aanka la bartay xagga akhrinta la akhrinaayo xagga markaa tadabburka lagu tadaburayo macaanidiisa loo fiirsanaayo xagga markaa camalfalka lagu camalfalayo intaasi waa soo geliye yacni ruux inuu noqdo ahlulqur'aan ahlulqur'aanna tilaawada keliya ma aha camalfalku waa ku jiraa yaa camalfalkii iyo tadabburkii iyo barashadii markaa macaanidiisa lasii baranaayey iyo tilaawada lafteeduba intuba waa ku jiraana waa soo gelaya cumar bnu khadaab ninbuu mas-uul uga dhigay maka wakhtigiisii markaasaa ninkii ka yimi markaasuu yidhi calaa ahli lwaadi yaad kaga timi oo mas-uul uga sii dhigto ninkii waa ka soo safray cumar markuu la kulmaa cumar weydiinayaa bal cidda isaga ka khaliifada ahee uu kaga yimi ama mas-uulka uga dhigay markaasuu ibnu abza markaasuu man ibnu abza ibnu abza muxuu ahaa ninka ibnu abza la yidhaahdo baan uga dhigay buui markaasuu ibnu abza waa maxay cumar muu garan wuxuu uhi waa nin mawla min almawaali waa mawle mawaalida ka mid oo raggii markaysaga la xoreeyey ee addoommaha ahaan jiray yacni qolyaha weeye markaasuu ma mawlaad uga dhigtay marka mas-uul uga dhigtay markaasuu ya amiira almu'miniin innahu qaari'un likitaab illaah caalimun bilfaraa'id waa nin kitaabka ilaahay akhriya waagaa marka la yidhaahdo waa qaari yacni qiraa'o mujarad oo aan macnaha la garanayn looma isticmaali jirin maayo luqada carbeed baa faafsanayd marka qaari ah waxaa loo yaqaanay yani marka caalimna waa ahaa yani qiraa'adiina waa yaqaanay waa nin kitaabka ilaahay akhriya bimacnaa yaqaana qur'aanka hadday tahay marka waxa weeye macno ahaan iyo tilaawo ahaan mid walba caalimun bilfaraa'id faraa'idana caalim ku ah markaasuu haddaa waa mudan yahay inaad uga dhigta buuri cumar baa odhanaya waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ka maqlay isagoo yidhi ina allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman wa yadacu bihi aakhariin xadiiska markaasuu sheegayaa cumar bnu khadaab marka waxaa laga qaadanaya fadliga qur'aanka iyo rifca in laga qaadaayo ayaa laga qaadanaya xadiidka kun iyo afar dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo labiyo toban wa can ibni cumara radia allahu canhuma can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal laa xasada ila fi inatayn nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi laa xasada xasad ma jiro bimacnaa kamasho cid la kamanayo oo la majeeranaya ma jirto oo fiicani oo wanaagsani ilaa fi inatayni laba khaslo gudahood mooyaane ay ilaa fi saaxibi khaslatayn inatayn laba marka waxa weeye khaslo cid u saaxiiba mooyaane cid kale kamasho la kamanayo oo wanaagsan oo la majeeranayo oo la tamaniyayo xaaladiisoo kale o fiicani ma jirto maxmuud ah oo sharcigu ammaanayo labadaa nin labadaa khasle u kala saaxiibka ahi cala tawsiici rajulun aataahu allaahu alqur'aan waa nin allah qur'aanka siiyey qur'aankiibuu baray fahuwa yaquumu bihi anaa'a alleyli wa anaa'a annahaar fa huwa isagu yaquumu bihi qur'aankii waa ku qumaya waa ku kacaya anaa alleyli saacadaha habeenkii wa aanaa'a annahaari iyo saacadaha maalintii wa rajulun iyo nin aataahu allaahu maalan ilaahay maal siiyey fahuwa markaa ninkaa maalka la siiyey yunfiquhu maalkii waa bixinayaa ana alleyli saacadaha habeenkiiyo wa ana annahaari saacadaha maalintiiba waa bixinayaa oo taacaadkiiyo khayraadkiiyo khayraadki wanaaggu ku bixinaya muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay waalaanaa'u assaacaat aanaagana waxaa la yidhahdaa waa saacadaha weeye saacadaha weeyaan xadiidkani wuxuu tilmaamayaa xasad markaa la ammaanay xasadkanna xasadkii xaqiiqiga ahaa loogama jeedo xasadka xaqiiqiga wuxuu ahaa madmuum waxna lagama soo reebin waa tamanii zawaali nicmati alkhayr nicmada cid kale haysato in la jeclaysto in nicmadaasi ka tagto ou nicmadaa waayo taasaa xasad ahayd madmuum baanu ahaa kullu dhammaantii waa la dhaleecaynayey dhammaantii waa la dhaleecaynayey marka xasadkan waxaa loo jeedaa khibday yidhahdeen culammadu khibdadu waa maxay waa kamasho iyo tamani wanaagsan oo sharcigu ammaanay oo qofkii nicmadu inay ka tagto lama jecla oo lama tamaniyaayo laakiin waxaa la tamaniyayaa nicmadaa mid la mida allah inuu ku siiyo ya laakiin xasadka xaqiiqiga muxuu ahaa waa tamani zawaali nicmati alghayr nicmada cid kale leedahay ee haysato in la jeclaysto inay ka zuusho ka tagto ayay ahayd marka ma tamaniyaayo ma jeclaysanayo nicmadaas inay ka tagtee mid la mida in ilaahay siiyo ayuu jeclaysanaya waana mid maxmuuda tani mid maxmuuda weeye oo fadli iyo ajar ayuu ku helayaa eh, inuu tamaniyo xaaladda wanaagsan labadaasi maxay kale yihiin mid waxa weeye waa nin qur'aanka ilaahay baray oo qur'aankii ku qumaaya fa huwa yaquumu bihi aana'a alleyli wa aana'a annahaar alqiyaamu bilqur'aan culammadu waxay ku fasireen in laga tilmaamayo xagga markaa tilaawada iyo akhrinta iyo xagga camalfalka mid walba oo qiyaamka labadu waa soo gelayaa bay yidhahdeen maaho keliya in laga tilmaamaayo waxa weeye wuu ku tukanaya waana akhrinayaaye labada noocba waa soo gelayaan xaggii tilaawadana waa akhrinayaa xaggii camalfalkana waa ku camalfalaya saasaa markaa culammadu ku fasireen oo wuxuu odhanayaa ibnu xajarku waalmuraadu bilqiyaami bihi alcamalu bihi tilaawatan wa taaca qiyaamka muraadka looga jeedaa waxa weeyaan waa camalfalka lagu camalfalaayo qur'aanka xagga tilaawadii akhrinta iyo xagga taacada mid walba markaasu wuxuu keenay riwaayo uu soo wariyey imaam axmed oo xadiiskan ka mid ah oo sheegaysa rajulun aataahu allahu alqur'aana fahuwa yaquumu bihi ana'a alleyli wa ana'a annahaar wayatabicu maa fiih waxa qur'aanka ku suganna uu raacayo marka raacitaan uula imanayo marka qiyaamka labada markaa macne waa soo geliya qofku hadduu qur'aankii ku camal fali waayo oo awaamirtii iyo nawaahidii qur'aanka uu si badan uga tago oo uu markaa khilaafo xuduuddiisii ku dhaco laakiin tilaawo mujarada uu akhrinaayo dee waxa weeye xaal la tamaniye ma ah xaal la tamaniye ma aha sidii la yidhi waxa ruba taalin lilqur'aani walqur'aanu yalcanu fara badana mid qur'aanka akhrinayo qur'aanku nacdalayo fara badana mid qur'aanka akhrinaya oo qur'aanku nacdalayo marka taasoo kale dee in la noqdo ma aha ee waxaa looga jeedaa waa camalkii iyo tilaawadii iyo akhrintii iyo ku camalfalkii mid walba inuu la imanaya laga tilmaamaya taasaa waxay tahay xaalad wanaagsan oo la jeclaysto la tamaniyo ayay tahay qofka markaa tamaniyaya nicmadaasoo kale inuu ilaahay siiyo ruuxaa nicmada u haysto inuu ilaahay u daayo laakiin mid la mida ilaahay ku arsaaqo xasadkii sharcigu diiday maaha waa tamanni shay khayra qofku tamaniyaayo jeclaysanayo wanaaggaa uu tamaniyayo mid la mida markaa addoonkaa la siiyey mid la mida in ilaahay siiyo uu tamaniyayo jeclaysanayana wanaag buu ka helayaa oo dee sawaabkiis iyo ajarkiisoo kale inuu markaa la siiyo baa la rajaynaya haddii tamannigaasi ka dhab yahay isaguna markaa dadaalka wuxuu awoodi karayo la imanayo wuxuu daaq ahaan kari kari waayey laakiin uu niyaysnaayoo tamanniyaayoo jeclaysanayey yacni marka ilaahay fadligiisu waa waasic waa markaa ilaahay waa gaadhsiinayaa hadduu intuu kari karayo uu la yimaado niyadiisuna ay markaa tahay niyo ka dhab ah nooca labaad waxa weeye waa nin ilaahay siiyey maal siiyey waxaa loo jeedaa maal fara badan oo inta yari waa maal inta badanna waa maal siyaaqa marka la eego waxaa laga qaadanaya nin xoolo fara badan ilaahay u dhiibay inuu yahay ayaa laga qaadanaya marka nactigii sifadii baa la xadfay maalan kasiiran baa macnuhu dhacay sifadana haddii la garanaayo in la xadfo waa dhacdaa marka maalan kasiiran baa macnuhu dhacay dabeedna maalkii waa bixinayaa saacadaha habeenkii iyo saacadaha maalintiiba bixinta marka wuxuu ku bixinayaana waxay tahay waa wax marka aan macsi ahayn taacaad buu ku bixinayaa waayo hadduu macaasi iyo dembiye iyo ku bixiyo loofar yacni uu ku loofaraayo oo ku faanayo oon waxa weeye markaa eh, xaaraan loo adeegsanayo xaaraamaha ku bixinayo fadiila kuma jirto waa wuxuu kusii ciqaab mudanaya markuu bixinayana ilaahay dartii buu bixinaya waayo haddii riyaa iyo istus iyo faanfaan ay ka tahay dee waa wuxuu ku cadaab mudanayaba waa wuxuu ku cadaab mudanaya marka waxa weeye eh, ninkani waxa weye saacadaha habeenkii iyo saacadaha maalintiiba xoolihii ilaahay ku arsaaqee tirada badnayd wuxuu u sakhiray inuu khayrka ku bixinayo liajli illahna ugu bixinayo oo ikhlaas ay ka tahay markaasina xaal wanaagsan oo la tamaniyo oo la jeclayso ayuu ku sugan yahay marka nicmadaa mid la mida ilaahay ku arsaaqo ruuxu inuu tamaniyaa waa shay fiican taasina wuxuu u keenay fadliga qur'aanka ayuu marka u keenay yacni xasadkii maxmuudka ahaa khibdaa looga jeedaa xasad xaqiiqiya ma ahee yacni labadii shay ee uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam tamanigoodu inuu fiican yahay in lagu daray kii qur'aanka yaqaanee qur'aankiina ku qumaayey ku kacaayey cilman wa camalan wa tilaawatan wa tadabburan xadiidka kun iyo shan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex iyo toban wa can ilbaraa'i bni caazibin radia allahu canhuma qaala kana rajulun yaqra'u suurata alkahf albaraa'u bnu caazib waxau yidhi ninbaa wuxuu ahaa yaqra'u mid akhrinaya suurata alkahfi suuradda suuratlkahfi la yidhahdo akhrinay wa cindahu farasun wuxuu akhrinayay suuratlkahfi walxaal cindahu agtiisa uu ku sugan yahay farasun faras ku sugan yahay faraskaasoo marbuudun la xidhay bishatanayni laba xadhig lagu xidhay fatahashathu waxaa dabooshay saxaabatun daruur baa dabooshay fajacalat waxay guda gashay tadnuu inay soo dhowaanayso daruurtaas wa jacala farasuhu faraskiisna wuxuu gudagalay yanfiru minha inuu ka cararay falammaa asbaxa markuu waa bariistay ata nabiya sala allahu aleyh wasalam nebiga ayuu u yimi fadakara lahu dalik fadakara lahu nebiga waa u sheegay calayhi asalaatu wassalaam dalika arrinkaasuu u sheegay almadkuur kaa la soo sheegay faqaala nabigu wuxu uhi calayhi asalaau wassalaam tilka asakiinatu tanazalat alqur'aan tilka asakiinatu taasi waa xasiloonidii tanazalat xaalay soo degtay lilqur'aani qur'aanka ay u soo degtay liajli alqur'aan muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay ashatanu bifatxi shiini xaaluu shiinka kordhigiisa ku sugan yahay shiinkaasu almucjamati ta ah iyo wata'i lmuhmalah iyo da'da markaa aan dhibcaha lahayn xaaluu ku sugan yahay alxablu xadhiga weey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nin wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam akhriyey suurat lkaafi nin saxaabiya ayaa akhriyey suuratulkaafi goor habeena farasna waa ku ag xidhnaa dabeedna markaa siduu u akhrinayay suuratulkaafi baa sidii wax daruur oo kale a dabooshay faraskiina waxa weeye waa diday inuu ka cararo ayuu ku sigtay oo xadhiggii iyo goosto markaasuu dabeedna waxa weye markii dambe yacni ninkii ama qiraa'adii joojiyey ama hoos u dhigay arrinkaasuu la yaabay nebiga calayhi salaatu wasalaam buu u sheegay subixii markuu u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabo u sheegay tilka asakiinatu tanazalat alqur'aan waa sakiinadii iyo xasilloonidii oo qur'aanka u soo degtay culammadu waa isweydiiyeenoo waxay ahan sakiinadu waa maxay aqwaal bay culammadu ka yidhaahdeen bacdu ahlicilmi waxay ahan sakiinadu waa malaa'igta bacdi waxay yidhahdeen culammada ka midii sakiinadu waxa weeye waa raxmad ilaahay bacdi kaleo culammada ka mid waxay sakiinadu waa wax markaa weji bini aadam oo kale leh ayaa waxaa la yidhahdaa sakiina waa riixun hafaafa yani waxa weya waa wax markaa yani markaa udgoon iyo dabayl oo kale ah oo haddana weji aadami leh bacdi baasaa yidhi calaa kulli xaal laakiin culamada qaarkood waxay tilmaameen waxa weeye sakiinadu inay tahay sida nawowi sheegay waa shay makhluuqaadka ka mid ah oo xasillooni iyo naxariisi ku sugan tahay malaa'igtuna weheliso ayaa sakiina la yidhahdaa walmukhtaaru anaha shayun min makhluuqaati fiihi طuma'niinat waraxma wa macahu lmalaa'ika imaam nawowi wuxuu odhanayaa sida la doortay waa saasuu odhanay waxaa laga qaadanayaa fadliga qur'aanka ayaa laga qaadanaya maadaama sakiinadu ay u soo degayso qur'aanka aawadii waxaa kaloo laga qaadanaya saxaabiga fadligiisa laga qaadanaya waxaa kaloo loo fasiri karaa nooc karaama inay tahay inuu ogaaday oo markaysa markaa waxa dee uu arkay wixii qudheed waa nooc karaama ah oo iyadoo dee sakiinadu soo degaysa ayaan marka haddana dadka badankoodu aynay taalacan isaga wax ka mida ah in la tusay oo uu arkay waxay tahay waa nooc karaama wey nooc karaama ah weeyaan saxaabiga waxaa lagu sheegay inuu ahaa usayd ibnu xudayr inuu ahaa saxaabigii la odhan jiray alawsi waayahay xadiidka kun iyo lix dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afariyo toban wa can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam man qara'a xarfa min kitaabi illahi falahu xasana cabdulahi bn mascuud waxau yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi man qara'a xarfan min kitaabi illaah ku kastoo akhriya xarfan xaraf akhriya min kitaabi illahi kitaabka ilahay ka mid a falahu xasana wuxuu leeyahay hal leeyi walxasanatu bicashri amhaaliha xasanaduna waxay ku sugan tahay toban la miday ku sugan tahay bimacnaa toban goor baa loo labalaabaya laa aquulu aliflaamiim xarf nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa aquulu ma odhanaayo aliflaamiim xarf aliflaamiim oo dhammi waa xarf odhan maayo walaakin alifun xarfun ha yeeshee alifku waa xaraf wa laamun xarfun laamkuna waa xaraf wa miimun xarfun miimkuna waa xaraf rawahu tirmidiy xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiiun xasanun saxiix waxaanu yidhi waa xadiis xasana oo saxiixa cabdullahi bn mascuud xadiiskan waxaa looga soo wariyey mawquuf iyo marfuuc marna isagoo mawquuf isaga ku ah oo qowluhu ah hadalkiisii ah hadalkii cabdullahi bn mascuud marna waxaa la soo wariyey isagoo marfuuca oo nebiga u rafcinaayo ha yeeshee culammada qaarkood waxay arjaxeen xadiiska ibnu mascuud inuu markaa waqfigay arjaxeen inuu isaga mawquuf ku yahay ayay arjaxeen laakiin matniga xadiidka khayruhu min asaxaaba marfuucnimo u soo wariyey oo jamac saxaabada ka mida ayaa laga soo wariyey isagoo marfuuca markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ka sugan yihi marka laga hadlaayo laleeyahay xadiidka ibnu mascuud waxaa arjaxa inuu mawquuf yahay waxaa laga hadlaya in khusuuska xadiidkan ayaa laga tilmaamaya laakiin axaadiista kale la macnaha ah waxay ku soo aroortay iyadoo marfuucay ku soo aroortay marka sidaas aawadeed nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiis macnihiisu sidan yahay waa ka asaxa waa ka sugan yahay yani markaa ariiqa ibnu mascuud unbaa khilaaf ku sugan yahay muwaqfiga iyo rafciga laysugu haya marka waxa weye maadaama yani nebiga uu ka sugan yahay ibnu mascuud marka uu sheegaayo waxaa markaa lagu xambaarayaa inuu calaa sabiil fatwa u sheegay oo waxaa dhici jirtay saxaabadu wakhtiyada qaarkood dee xadiisay nebiga ka maqleen calayhi salaatu wasalaam baa calaa sabiil fatwa ay u sheegi jireen oo iyagu ay u sheegi jireen si fatwa ay ku fatwoonayaan markaasaa dabeed marka la sii weydiiye ay tilmaami jireen nabiga calayhi salaatu wasalaam inay ka maqleen saasoo kalea lagu xambaaray xadiidkan waxaa laga qaadanayaa fadliga qur'aanka laga qaadanaya iyo sida sawaabkiisa iyo ajarkiisu u weyn yahay yacni afdalu dikri waa qur'aanka dikri ilaahay lagu xuso waxaa ugu fadli badan qur'aanka ugu fadli badan wey wa kalaamullah waa hadalkii ilaahay wey marka in hadalkii ilaahay allah lagu xuso waa ka fadli badan tahay dikriga kale aan markaa kalaamullaahi ahayn in lagu xuso waxaa ka fadli badan qur'aanka qur'aanka in lagu xusaa ka fadli badan nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam xaraf kastaoo ka mid a kitaabka ilaahay in toban xasana laga helayo xasana ayaa ugu sugnaanaysa xasanadaana toban goor baa loo labanlaabaya man jaaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha sida aayaddaba allahu uu yidhi nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam in waxa weeye aliflaam miim oo isku dhammaystirna xaraf inaan la xisaabinayn oo tobanka ka laga helaya alif laamiim oo isku dhan inaynay ahayn ee alifka gaar in looga helaayo toban xasano laamka gaar looga helayo toban xasano miimkana gaar looga helaayo toban xasano toban xasano gaar looga helayo alifun xarfun wa laamun xarfun wa miimun xarfun waxaa mashhuuroo caan ah in waxa weeye xaraf kasta dhawaaqa lagu dhawaaqayo toban xasano in laga helayo ya oo marka waxa weeye la yidhaahdo maalan yani bismi illaahi araxmaan araxiim imse xaraf bay ictibaariyeen qaar baa odhan jiray yani waa sagaal iyo toban xarafo boqoliyo sagaashan ayaan maqli jiray boqoliyo sagaashan ajar baa laga helaya boqoliyo sagaashan ajar calaa kulli xaal taas nadar baa ku sugan siday culamada muxaqiqiinta qaarkood ay tilmaameen sida saxani waxay tahay in ismul xarfi laga tilmaamaayo sida shaykhulislaam ibnu taymiya waghayruhu ay sheegeen bacdibaa waxay yidhaahdeen qur'aanka xuruftiisa marka la tiriyo waxay noqonayaan saddex marka waxa weeyaan saddex boqol oo kun oo xaraf wax ka badan bay noqonayaan marka mar kastoo khatmo la akhriyo yacni saddex malyan oo xasano iyo dheeraad baa laga helaya saddex malyan oo xasano iyo dheeraad ayaa laga helaya waxay ictibaariyeen alifun in laga soo qaado saddex xaraf a toban li toban fun toban soddon in laga dhigo nabiguna soddon kama dhigin a'da keliya dee eh, xaraf kama soo qaadinoo toban kama dhigin marka alif laamiimta hadda nebigu calayhi salaatu wasalaam saddex xaraf ku sheegay ee soddonka xasana marka inay ka imanaysaa macnaha xadiisku u dhacaayo iyagu waxay ka dhigayaan sagaashan xasano inay tahy waayo a waxay leeyin waa toban xasano li waa toban xasano funna waxa weye waa toban xasano ya laamna waa saasi lahay xarakadii kasta ee lagu dhawaaqaayo markaysaa xaraf lagu dhawaaqayo a la odhanaayo waxay ka soo qaadayaan inay tahay xaraf shadkii kasta waxay ka soo qaadayaan laba xaraf saasay u tirinayaan laakiin tacdaadka xadiidka saas kama muuqato waxay noqon lahayd in markaa la yidhaahdo aliflaamiim waa sagaashan xasano in la yidhaahdo alif baa saddex xarafoo soddon xasano laga helayaabaa la odhan lahaa laamna waxa weeye waa saddex xarafoo soddon baa laga helayaabaa la odhan lahaa miimna saasi laeg dee lama odhane alif oo isku dhammaystiran ayaa saa laga dhiga marka waxa weeye calaa kulli xaal ismulxarfi baa laga tilmaamaya yani xadiiska daahirkiisana saasi waa ka muuqata cala kulli xaal waxaa laga qaadanaya fadliga qur-aanku inuu weyn yahay aad iyo aad u fadli weyn yahay ayaa laga qaadanaya rawahu tirmidiyu tirmidi baa xadiiska soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix xadiiska kun iyo toddoba dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan iyo toban wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasulu llahi sala allahu aleyh wasalam ina aladii laysa fii jawfihi shayun min alqur'aani kalbeyti alkharib waxaa nebiga laga sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ina aladii kii laysa fii jawfihi uurkiisa aanu ku sugnayn xabadkiisa aanu ku sugnayn shay un min alqur'aani shay qur'aanka ka midii aanu uurkiisa ku sugnayn kalbeyti alkharib gurigii kharaabka auu la mid yahay gurigii kharaabka ahaa ayuu la mid yahay rawaahu tirmidiyu tirmidi baa xadiiska soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanu ihi waa xadiis xasana oo saxiixa buuri ahlucilmiga qaarkood kole xadiiska waa daciifiyeen oo qaabuus ibn abi dabyaan nin la yidhahda sanadka xadiiska ku jira ninkaana dacfa ku sugan oo culamada muxadisiinta qaarkood waa daciifiyeen saas aawadeed sheekh albani wuxuu odhanaya xadiisku waa daciif buu odhanaya xadiisku waa daciif hadduu xadiisku asaxo wuxuu tilmaamayaa qofka qur-aanka ka madhani inuu guri kharaaba la mid yahay oo waxa weeye guri kharaaboo wax markaa dee adeegoo yaalla iyo wax gogol oo taalla iyo wax alaabo oo taalla ayna jirin ya saasoo kale markaysa aynu ka dhigayn saa aynu ka dhigayn kii qalbiga qur'aanka ku hayayna marka wuxuu ka dhignayaa guri camiran oo wax weliba yaalliin wax kastoo wanaagsan ay yaalliin ya kaasoo kale daynu ka dhigayn halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk